asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulanti wacan wanaagsan saaxiib yaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii galab wanaagsan oo idinkaga imaanaya raadiyaha kulmiya gudahanidaacadda kulmiya goortaan gacalka maqlaayo galab wanaagsan hab wanaagsanmar kale galab wanaagsan saaxiibayaal barnaamijka galab wanaagsan intuu hawada ku jiro galabta waxaad ku dhagaysan doontaan heesii hore kuwii dhexe iyo weliba kuwii dambe sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka noqon doona waxyaabo kaloo idiin qarinayno galabta waa khamiise eh, galab wanaagsanaa markale idin leenahay barnaamijka intuu hawada ku jiro galabta waxaa idinla socodsiinaya ifraax iluul waa u farsameynayaa mar kale galab wanaagsan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 waa tahay luuley mar kale galab wanaagsan wacano wanaagsan ifraaxey galab wanaagsan saaxiibadana dhegeysanayana mar kale waxaan leenahay galab wanaagsan mhm. anigii adiga oo barnaamijkan islabadna gormanaskeedin beysartawaayaha <laughs> isma arag soo maaha mhm. waa tahay adii dhegeystayaashaba soo dhawaada ad leeyahay waa dhownahay aadna soo dhawow saaxiibadana u hadlayna waxaa leeyahay mhm. waa ku dhownaa barnaamijka galab wanaagsan codka saaxiibada maadaama la maqlayn anaa cod bixinayo soo ma garan ifraaxee bal heeska mar waliba waxa uu leeyahay dhankii kaalmaha sugaan in lagu daahfuro mhm. galabta dhanka heeska daahfurka anaa soo qabanayo waa tahay waxaan ku daahfurinaynaa heesuu ku luqeey maxamed cali burco heeskan waxaa la yidhaahdaa dhakhtar baa isku keen qoray waayahay aan soo dhageysana dhugato geel qabo ma dhadhamiyo geeda wuu godaasha dhuurtaaye anna cudurkanigu dhacay wamidigu dhammaado wabalaygu dheriyo ku dhadhabay aroosan dhinacaysa saare duduwato geelqab ma dhadhamiyo geeda uu gadaasha dhuubtaay anna cudurkanigu dhacay wamisigu dhammaado wabalaygu dheriyo ku dhadhabay caroosan dhinacaysa saare maladhayahaygaay calaf lagama dhunteen maladhayahaygaay way calaf lagama dhuntee kitaabay sukeen dhiigay walaadhaayahaygaay calaf lagama dhuuntee kitaabay sukendhiigayakhtar bay sukeen qori adna weheli madhaadaan dakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadaan adna weheli madhaadaanid akhtar bay suukiin qoray aadinna weheli madhaadane dhakhtar bay suukiin qoray aadinna weheli madhaadaanid aadinna weheli madhaadaanid jacaylku laguma dhaashto cashaaqadayalhaw umalaynin dhuuxiyo laafahaa'i waa wax dhiiga kaajaqa caafimaadka kaajara ka geliyo sida dhaydaacana lama dhamo jacaylku laguma dhaashto casha yalhaw malaynine duuxiyo lafahay wa wax dhiiga aladhaayahaygaay calaf lagama dhunte kitaabay isukendhigayaladhaayahaygaay calaf lagama dhunte maladhayahaygaay calaf lagama dhuunte kitaabaisu kndhkhtar baysukiin qoray aadna weli madhaadaanid dhakhtar baysukiin qoray aadna weli madhaadaanid aadna weli madhaadaanid adna weheli madhaadaan dhakhtar bay suukiin quray adna weheli madhaadaanid adna weheli madhaadaanid ku dhadhoodiyaayoon dhabta kugu hayaayoon dhibta ka ilaasha sida ruux dhallaano hurdo looga dhaartaan hadba dhinacyadiinsiiyo wadna kugu dhoweeya sida ruux la dhalay baan ku dhadhoodiyayoon dhabta kugu hayaayoon dhibta ka ilaashaasida ruux dhallaanu hurda looga dhartan hadba dhinacyadiisiiyo wadna kugu dhoweeya maladhayahaygaay calaf lagama dhunte maladhayahaygaay calaf lagama dhunte maladhayahaygaay calaf lagama dhunte kitaabbay sukendhiigay maladhayahaygaay maladhaayahaygaay calaf lagama dhuunte kitaabay sukendakhtar bay sukeen qoray aadna weli ma dhaadaanid dhakhtar bay sukeen qoray aadna weli ma dhaadaanid aadna weli ma dhaadaanid adna weheli madhaadaan dhakhtar bay suukiin quray adna weheli madhaadaanid adna weheli madhaadaanidlule mhm. mhm. muxuu dhakhtarka iskugu qoray <laughs> waxaa laga soo qaatamiyaa kaniinig iyo daawada qofka <laughs> marka la siisay daawo iskugu yihiin dhaqtaraa qora soo maaha saasoo kaleo ka wada inaa wada joogno wada jirno dhaqtar baa mhm. isku keen qore barnaamijkeeni galab wanaagsan ee daafur ahayd ahayo saaxiibada galab wanaagsanaa leenaa mar kale mar kale mm. marka luule dhankayga aadeyna waxaana soo qabanayaa dhankayga banaadirga aan u leexanaynaa waayahay hees ay ku luuqeyso faadimo qaasim hiloole heestan waxaa la yirahdaa mhm. xabiibi xabiibi mhm. waaya <laughs> geedii dadeeda heebtii xamar adigaan kala حتلاقي qeybada mar kale galab wanaagsanaa leenahay faraaxe ee qeybihii dhexe ee barnaamijkeena galab wanaagsan ayaan ku guda jirnaa lule mm-hmm. xitaa waxaa weye weli bilowgayaa joognaa mm-hmm. waaya mar kale waxaan inoo celinayaa dhankii kaalmaha sugaanta waa tahay maxaana soo qabanaysaa lule mm-hmm. markan waxaa inoo soo qabanayaa faraaxe hees ay ku luuqeeyaan weliba si wada jira hodan cabdiraxmaan iyo fanaanka nuurcadde heeskan waxaa la yiraahdaa dhoof aan soo dhageysano see. halkaas haddii aan uga imaano mm. waxaa isla soo gaarna lole qaybihii dhexe ee barnaamijkeena galab wanaagsan weliba xilligii aan dhegeysan jirnay sheekadeenii xurmadbadneed xurmadarin iyo xariir dumar balse marka horeyn doono mhm. qadar ogeysiisa wanaagsan dhegaystayaal meel walbaad joogtaan kuna soo dhowaada sheekadeenni xurmadaran iyo xariir dumar qaybtii sagaal iyo labaatanaad nin haweyn jeclaaday hawliyo dhibaatiyo waymaay hadiime walaahiniyo laakiin saan ku harmaayo ma horta ceebta jirtaa waxay tahay mataqaanaa hadda imtixaanka horta wax kama goosan karinta haddii aan xanaaqo ismacaneeyo faraa iga yaalo qoraalaha laiga hayaa codal laiga ceebay tacaal laakiin waa inaad adkaysataa saaxiib kolley maya mymma saaxiib waxaas buro male ma gabadhan way jeceshahay laakiin waxunbaa gocoshaa jirtay maalintaas ka fahnin raga iska dhigniyo dulqaad yeelo wuxuna waa dumar dumar waxaa ama u samar ama ka samar marka waa inaan u samraa marka waa waaca waa wallahi n alla adduunya magacaabba ya waawaca haddaan jinayaa jacayl haddaan jawi caashaqdya isuu cuweynay ilaahay amarkiis maquusta haddaa maqashay maquustaoo luga leh wax kale maquustanimada dhar loo geliyaba suka cashar lama iloobaan hadaa u dhigi waayo saabri male male halo xabiibi eh, ii waran sidee tahay nambarka maa kaa soo qaldamay waa fiicana eh, may lambar igama soo qaldamina lambar iga soo qaldamaana hadda kaagu lambarka kaagu lambar kale ku khaldamaaye bal ii waran sidee tahay caafimaadkaa ka waran waa fiicanaha alxamdu tan i maalintuu imtixaanka soo dhammaaday wejigaagu waa si kale adii dhan qof kalaa tahay walaalay adduunyada iska waayo badan iska daruufo badan eh, inkastoo hadda waxaan ka wada hadlaynaa ay telefoon yihiin waxyaabaha qaar in laga yaabe bal haddana bal wuxuun ii sheego wuxuun ii sharax mafahmin maxaa ka hadlaysaa daruufaha waxaa ka sheekeynaysa maxaa waaye waxaan ka hadlayaa jacaylkeeni cirkaas maraayay oo aada og tahay meeshuu noo marayay aad ogtahay waxaa gabayii geeraraan isku tirinay waxaa hayse fanaaniin hore kuwii dhexe kuwii dambe ay qaadeen labadeena wada qaadnay waa maxaa iswareeriskaana iyo ila meeraysadan xagee ka timid walaalay macaan waxma maqlaysaa ustaad xasano waxba maqlay aniga shalay ustaada iga jooji bal ereygaas erey kale igu ha ustaadka haddaadan rabin teleefonka damiye macsalaamahay ani erey kale kuuma hay koley waayahay iska wado bal inaan isku dulqaato ustaad idheh idheh waayahay dee danta ay baday maxaan dhahaa waayahay ha igu diminana taadi bal eh, midda a ku sheega waxay tahay mm, eh, adduunya maslaxa ha aniga maalinka imtixaanka dhameeyey labadaba igaga ka eked danta kaa lahaan imtixaankaasa aheyd waan ii dhameystay telefoonkayga io nabadgeli hadii aa muslinta hadaa diidan yaa weylek waa arki doontaa natiijadeeda ku dhahay facebooka kugu faafina waa igu shaqo weyne waa igu sharaf weyne aniga wax iga dhulyaal malaha imtixaankayga waa haystaa natiijadeeda waa haystaa jeceylkayga waa haystaa nolosheeda horaan kusii soconaa ma fahamte taleefonkaana haiga soo wicin fadlan jeceylkayga la hadli lahaa ah, oo hadda ma la igu demiyey adduunyoy adduunyoy adduunyoy waalaley adduunyoy waaya badan warwareeg maanaag haa wallaahi bilah wax habeena badan whatsapp iyo facebook iyo laiga sheekaya baraha bulshada waan ku jecelahay hadal macaan iyo hawada la ii soo mariyo hadda hawada iga baxayo

lafta dhabarka celisa laba dhinac inoqote waa iska dhib badan yihiin magtahay mar bal aan weydiiyo halo saalax maalin wanaagsan ii waran see tahay waa fiicanaha ii waran see tahay caafimaadkaa waxaa waaya in lagu soo amaahan horta qof soo wacaysidba waa kula yaabo saalax waan haddaa kusoo waciro midda kale maxaa habeen horeet inaa kusoo wacba iga qaweysay isho waa maya habeenkaas dee safar safar waxbaa iska jira moogtahay waa iska daalna aadaa u daalnaa marka subaxdiina ilaa amarkiis howlkana igu soo baxay marka waa iska mashquul ii waran maxaa haysaa warkiisi adina lagu arko mashquul lagu maqlo mashquul markaasa hadane adanoo saas oo aad taha hadan dacwa dadku sii qabsaneen adduun howli kama dhammaataa la dhahay bal warkiisi warkiisii saacaddii way dhowdahay ee aa ballansaneen inteen kuugu imaada gaarigan kuusoo diraya gaarigaa kusoo qaadaya saalaxow horta waxaa ku yiraahdaa waqti shir kheyr ha soo wacday maxaa rabin ku soo waco oo wax kuu sheego saaxiibow waxaa ku yirahdaa maanta ani qadada mis arki karno arrimaha ay haystaan Eh, maya laakiin waa ku bilamiyey waalidi walaalaa u sheegay dad badana u sheegay oo kuugu tashanaya xaafad dhinaa lagaa sugaa see ii dhehaysaa markaa soo maaha mas-uuliyad daro marka maxay tahay waxaas waxawaaye dhaqan laga fiican yahasamesaxwaay waa laga fiican hadaa laga fiicnan dhaqanku dhaqan fiican yahay si xoriyad ku jirto oo adeeg ku jira kula hadlaha sidaa sidan dabacsan kuula hadlay waxaa waxaa sameynaya miila fiicno laakiin waa ku qasbanahay aniga qadada ma imaan karis alaxow meel muhiim ahaa u socdaa hooya meel ii dirtay oo lama huraan ee ka baaqan karin laakiin ha ka cabsane maqhribka gurigiina usoo dukanaa qadada iigu talagalayna anaa beerka saarna ilaa kama taga waa cunaa ha ka cabsanin war meesha maqribka xaggaas aad intana duhurka imow saasaa ugu dhow xal keliya ma hayno anaga maxaa yeele inay ceebeyso ma rabo markii ugu horeyso gabar xaafadda aan keenayo waaye dhegeyso ani inaa waxay hooyada iyo dirta aad marsiiyo ani adi maku hormarin kari mida kalena adaad waxaa ka fikiraysato hooyada waa ina hooyada ka fikra xaqa u leeyahay hooyadayna waxaada wax waqti ku eg waa time factor waaye yani way dhacahayaan waxaad ma fahamtay toban saac wax dhacaayo waaye anyway ani toban saac iyo bar waa ku maya wax macquula ah, mar walba in laga wada hadlaa fiican mogtahay hadda anigii ceebaan dhex fadhiyaa xaafadii adigaa lagaaga diyaar garoobay maxaa dhahaa dadki maxaa dhahaa ii sheeg bal xalaa loo baahan yahay hadda maxaan sameynaahe go-aan qaada bal hadda adi igu dheh hooyadaa meesha kuu dirta ka baaq aniga imow waa ku dhahayba waasamahan meeshaas waxaan ku dhahay hooyo kuu dirta saalax saalax ma sameyn karin ka soo baaqdaan adima ku soo aadi wax kastoo dhac midda kale fiir saalax aniga waa og tahay ballan wax maa ibalamise telefoonka waqti hebela kusoo cami karaad inaan hore kaaga qaban jiray waa ogeed inaan kuu nuglahay laakiin qofba qofaaga looga sii nugul yahay hooyaa meesha imaaday ani caaswaalid inaan noqdo maa rabtaa maya maya hooyo ana caaswaalid inaa noqoto ma ana xataa gabar caaswaalideyn ma rabo ma fahmno Eh, marka hooyana lagama maarmo waan dareemi karaa goorma hadda maqribka ma lagugu tashan karaa miseadano saana uga baxee maqribka ka hor toban saac camalbu hooy darto kasoo noqonaa ko iyo toban sac baa kula jooga ade bis war cad waay waayahey ani waxaan dib u dhigi kara dib aan u dhigaa ma fahantay laakiin maqribka sidaanoo kale iyo dhicin ka dadaal eh, waqtigaagana halkaas ku eh, maxaan ku dhahaa kutasho aad aad umahadsantahay aad umahadsantahay waabadbaaday <laughs> mishin successful waa badbaaday saabir aada tartiib toban saac ka imaanaya saabir muhiimada isbaran leh amaho toban saac xitaa sagaal saac waa ka imaana guriga imaan markaa iskabedela asaa aada doona leh baabuura wataa saalax maxaa irfaadinaya haadaa wasalaam saalax markaa u tago runtaa u sheegaa halkaas haynoo joogto qaybtii sagaaliyo labaatanaad ee sheekadeenna xurmadaran iyo xariir dumar intaan ku kulmi doonno qaybta xigta nabadgelyo waa tahay saaxiibayaal aan halkaasi kaga soo laabano sheekada iyo xormadaran iyo xariir dumar barnaamijkeena galab wanaagsan ee qeyb ka aheyd aada iyo aada luley mhm. markana mhm. mhm. dhankii kaalmaa sugaanta markaan u laabanaynaa waxaan inoo soo qabanayaa waxaan u laabanayaa weliba mid kamid ah heesihii dhexe heeskani waxaa ku wada luuqeeya amau si gooni ugu luuqeeya maxamed xasan xuseen lafoole heeskan waxaa la yiraahdaa qalbigeyga hoo heesoo daryaal waa tahay aan wada dhegeysan soo dhegeysan iska daahan foole iyo weliba heeskiisii qalbigeyga hooheysoo daryaal xusuus baana gelisa luulaay mm-hmm. waa tahay waaya halkaasi kaga soo laabano saaxiibadana mar kale waxaan leeyahay galab wanaagsan barnaamijkeena galab wanaagsanna qeybihiisii dambe ayaana kusii siqeynaa aada iyo aada markaana dhanka kaalmaha sugaanta ayaan sii jaleecaynaa mm-hmm, waxaa noo soo qabanayaa hees ay ku luqeeyaan mm-hmm. maxamed yuusuf cabdi iyo faadimo cabdilaahi maandeeq heestan waxaa la yiraahdaa aad iyo aad waayahay aada soo dhageysan ವಂದನ may fooghaysaba dambaasu soo celinewxawanimay fooghaysaba dambaasu soo celine

adiga talada halkee caawa taala mm-hmm. mm. walle meesha ee taala luule haddaa ogaan lahayd waxbaa dhihi lahayd <laughs> manoo sheegi kartaa ha <laughs> ka yaabin waayahay maxamed yuusuf cabdi iyo faadmo cabdulaahi maandeeq ayaa iskaas ku luqeynaya waxaana la yiraahdaa hogol weeye mana horto aada iyo aada barnaamijkeeni galab wanaagsan ayayna qeyb ka ahayd gebagabadii mm-hmm. ayaanu kusii siqayna balse luule mm-hmm. markaa saaxiibada mar kale waxaan u celinayaa dhankiiyo kaalmaha sugaanta weliba waxaan markaan inoo soo qabanayaa heesoo ku luuqeeya fanaanka da-da yar ee qadarkeeyo heeskan waxaa la yidhaahdaa qof baa tahay ugu dhex nool mhm. aan soo dhegeysana mabata kaabu jijjiirateefwa attaaba ma'aanta mabata kaabu jijjiirateefwa attaaba. Hattaan kuudhaa tuqaayi warra badda dijjaree aduunka la'aanta mabata kaabu jijjiirateefwa attaaba la'aanta mabata kaabu damar adeegtay bii kalgacayl isay soo samraysay dhexdeenaa jacayl adkaysay hutaagii dhabar adeegtay biga kalgacayl kiisaysay sidadii dhiirinaysay qayrkay baan sarna u dhaafay sidaadii dhiirinaysay qayrkay baan sarna u dhaafay hulkadii duul ku dhaartaqaani <laughs> meeshas maryan hadii lule lagu bedeli laha ka war <laughs> <laughs> waa tahay luley waayahay qof walba waxaa weeye mhm. alakaas kaga soo iska sug laakiin waa lagu dhihi doonaa eh? in waataa barnaamijkeenniqof kistaanoo ha noolaystaa maqli jiray mhm. waaya qadarkeeyo iyo qof baa tahay u dhex nool aan halkaasi kaga soo laabano gabagabadii barnaamijkeena la soo gaarnay dhamaan saaxiibada waxaanu leenahay qaabkaad inoo dhageysanaysan waad ku mahadsantihiin bal markaan heeska gabagabada heeska gabagabada aniga qaadanaya waxay noo soo qabanaya mhm. heesay ku luuqeyso mhm. shaadiye sharaf shaadiye sharaf mhm. aad iyo aad intaa saaxiibada dib kulmi doona sidaas iyo waxaan leenahay nabadgelyo